الحديث السابع عشر حديث كطبان يتطبعية وروى أحمد إمام أحمد الكوري عن المهاجر بن قنفود أنه مهاجر سلم وحو سلامي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال سلامي هو رسولك يتوضأ ويسقادنا رسولك ملك ويسقادنا وقيم السحابك مركز سلام فلم يرد عليه رسولك كمرد سلامتي tamaridin xataa tawadaa ilaa uu weyse qaatay faradda calayhi markaasuu ka riday markuu weysadii dhameeyey uu yidhi wacalaykum salaam wacalaykum salaam dikrigaas xataa carabkiisa ka ilaalina asan weyse qabin wa qaala nabigu wuxuu yidhi cilladii sheega marka cilladii uu salaamta ridinteeda dib ugu dhigay nabigu uu sheega wa qaala nabigu wuxuu yidhi inahu shaaniye lam yamnacnii iima diidin an awudda calayka inaan kaa ridiyo salaamta ilaa annii aniga karihtu waxaan nacay an adkurallaha ilaahay inaan xuso ilaa calaa dahaaratin xaalaan ku sugan maahan xaaladda aan dahaarada ku suganahay xaaladdaas maahane xaaladda kale inaan ilaahay xusaan diidayo marka fiir nabigu xaaladii uusan weyse qaadan wuxuu leeyahy dahaaro kuma aanan sugnayn markuu weyse qaatayna muxuu leeyahay dahaaraan ku idan qofka waysadu ka tabakan calabiin karaa daahirnaa ilaa nabiga labadii xaalo kala qaaday oo xaaladna wuxuu ka dhigay inuu daahir xaaladna wuxuu ka dhigay inuusan dahaaro ku sugnayn labadii xaaluu kala qaaday rawaahu axmed ayaa wariyey raqamka toban iyo sagaal kun soddon iyo afar wa saxahu lxaakima ku saxiix fi lmusadrag lix boqol iyo ko wa waafaqahu dahabiyin oo ku waafaqay tasxiixa fiihi xadiidka waxaa ku sugan karaahatu qiraa'ati lqur'aan qur-aanka akrintiisa in la kahdo liqayrilmutadahiri qofkaan dahaaro qabin kal xaaidi sida gabadha caadada qabta waljunubi qofka janaabada qaba walmuxditi qofka weysadu ka jabtay ilaa ana alkaraahata karaahada fii xaqi alxaa'idi gabadha xaa'idada xaqeeda iyo waljunubi qofka janaabada qaba ashaddu karaahadaas adag karaahadu waa labo karaahatu tanziih wa karaahatu taxriim inuu qur-aanka waa u bannaanta laakiin waa laga fiican yahay waana miduu nabigu lahaa sal اlahu alيه wasalam ilaa anii karihtu an adkura allaha ilaa calaa dahaar waan kahaday inaan ilaahay xuso xaaladda aan daahirka ay xaalad aan ahayn inaan ilaahay xusaan kahaday u ley karaahadaas waa karaahatu tansiih mahan caaran qofku qur-aanka waa korka waa ka akri karaa marka weesadu ka jaban tahay maahan gabar xayd qabta maahan qof janaabo qaba weesada kaliya ka jabtay korka waa ka akri karaa waase laga fiican nabigu wuxuu waan kaha marka karaaha ku jirta laakiin marka oo gabadhi caado ay qabto ama se qofkii janaaba uu qabo karaahadu marka tii hore waa ka darantay waa karaahatu taxriim sida culummo badan ee fuqahada muslimiinta ka mida ah ay ka cabireen waa xaaraamaya ma ahan adiladu intaan kaliya ka badan adilada ay culummadu ka qaabteen inaan qofka janaabada qaba iyo gabadha caadada qabta aysan qur-aan akhrin karin oo xadiidka ka mida min xadiidka caaisha oy tiri caaisho aniga oo xayd qabaa nabigu korkayga qur-aanka ku akhriyo waxay idhahdeen fuqahadu ayadu hadday akhri karto wax macnaa ma yeesheen inay tiraa korkayga lagu akhriyo qof asagu akhri kara inuu yidhahdo korkaygaa lagu akhriyo macno male laakiin korkaygaa lagu akriyay waxay tusee ayadu inaysan akhri karin ah, sidaasay yidhahda